faqiih noqosho lacallaka waxaad mudan tahay an tatajaawaza inaad ka gudubto min marxalati alfaqiih faqiiha marxaladiisa inaad ka gudubto ilaa faqiihi nafsi aad u gudubto kamaa yaquulu sidaa yidhaahdaan alfuqahaa'u wa huwa faqiihu nafsigu aladii waa midka yucalliqu alaxkaama axkaamta ku xidha bimadaarikaa cillooyinkeeda asharciyati sharciga loo nisbeeyey waa midka ku xidhi kara axkaamta xugun walba meeshii laga soo qaatay iyo madaarigtiisa iyo adiladiisa iyo cilooyinkiisa aw amase faqiihi lbadan inaad u gudubto kamaa fi istilaaxi اlmuxadisiin sida muxadisiinta istilaaxooda ku sugan sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin wuxuu leeyahay faqiihu nafsiga waa salaaxu qalbiga qalbiga oo hagaaga caqiido saliima ku hagaaga maxabada khayrka lala jeclaado dadka muslimiinta qalbiga oo ku hagaaga sidaas weeye taasaa kadib markaa haddana fiqulbadankii ayaa qofkii gaaraya oo ah macrifatu alxalaali waalxaraam iyo wixii shabaha halkaas ayuu tacliiq ka qabtay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuuna yidhi dadaa waxay ku dareen fiqi saddexaad oo aan ahayn faqiihu nafsi iyo faqiihulbadan midnaba oo waxay yidhaahdeen waxaa jira fiqulwaaqic waaqica iyo xaaladda aad dadku ku sugan yihiin waa inaad la socoto fiqhul waaqic waxaa loola jeedaa waqtiga iyo waxaa loola jeedaa waqtiga aad nooshahay waxaa jira inaad la socoto acdaada maalan makrigooda inaad la socoto kaas ahaan waxyaalaha cadowgu muslimiinta u maleegaya inaad la socoto waxay aaday ugu soo dhaaraan waxaa ka mid ah yidhaahdeen oo laga maarmaan ah dadka madaxda ahoo muslimiinta xukuma laftirkooda xogtooda inaad la socoto ma gaalaha wuxuu ma muslima waaqicoodii xaqiiqadooda inaad la socoto fiqul waaqica la yidhaah waxayna yidhahdeen qofkan faqiih ku ahayn waaqica caalimba ma aha caalimba ma aha saas darteeda aad ayaa juudi badan loogu bixiyaoo xarakaad badan ama ururaad aad ugu dadaala aad arkaydaa shirada la qabanaya shirkaas marka laisku yimaado hadhow shaqaa laysku diraya adiga waxaa lagu diray inaad idaacadaha soo dhegaysato usbuucan war keento telefishinada la socoto jornaalada soo baxa iyo mujaladaha akrido bal adiga websaytyada soo akri adigana meel heblaa lagu diray waaasa la arinaa waaasa la arinaa usbuuca dambaa la keena gabara hadle waxay leedahay anuu intaas idaacadoon dhegaystay waxa weyaan maraykanka siyaasadiisan aad wax badan ugala socday anigana ruushkan ku maqnaa aniguna kuuriyada waqooyiyaan jiray waxa weeyaan intaasaa laisu keenaha la aruurinaha marka la taxliilina saas muu yidhi saas hadduu yidhi markaas waxaa laga fahmaa saas inay tahay calaaqada hebel dowlad heblo kaafira iyo dowlad heblo muslima ka dhexayda nuucaas gaal hebel a ku sheegay gaal hebel hadduu saas ku sheegay waxaan ka fahmaynaa midkan ra'iiskaaho meesha fadhiya in xukunkiisu saas yahay ama gaal yahay ama kadaa yahay saasaan ka fahmaynaa waa la taxliilina marka taliil waa la furfura marka waa la cilayna hadalkee la cilayna la sharaxa ah. ah, saasaa la wadaa marka waxay yidhahdeen qofka aan waaqicas la socono masaajidku imaanaa kitaabkaanu iska laqbayna wadaadkan waa laabana cashar kaleetu fiirina baxhiyu gara masalu baara waxa weeyaan adduunba meelu mara ka masax waxay yidhahdeen marka isaga kama hadli karo masaa'ilka oo siyaasiga ah ama masiiriga ah ee ummadda mustaqbalkeedu ku xidhan yahay ehelna uma ahan inuu ka fadwoodo aad qaarkood waa ku sameen waa caytameen oo waxay yidhahdeen culamaa ulxayd wanifaasa la yidhaha yidhah xaydka nifaaska in la bartaana hadda waa diinad waa waajib weli waa waajib in la bartaa marka waxay yidhahdeen culamaa ulxayd wanifaasa la yidhahdaa oo culumadaasu ayagaa masaa'ilkaas baadu daharay maantana ag fadhiyaan waxaasaa nijaasa waxaasaa daahira saasaa loo qubaysaa saasaa loo weyse qaadaa ayaga waxaynu fiqigoodu halkaas laakiin dad caalamkii iyo siyaasadii iyo warka haya maaha dadkaas marka waxay dhahdeen ehel uma ahan inay fadwoodaan hade xoogaha dahaarada waa la weydiin karaa xaydka iyo nifaaska iyo wixii ku saabsan iyo weysada iyo waa la weydiin karaa laakiin masaa'ilka oo masiiriga ah mustaqbalkeedu ku xihan yahy waxba lagama weydiin karo ehelna uma ahan in la weydiiyo saladaasaa shiiku marka tacliiq yaroo kooban ka baxshay iskumana dheeraan wuxuu yidhi qaar waxaa jiru yidhi fiqi saddexaad oo soo baxay hadda mar dambe wax horay loo yaqiin ma ahayn fiqulwaaqica la yidhaahdaa gaara gabalaa dadkii ka ah waxay ku xidheen in la jawaabo oo waxay yidhahdeen man lam yakun faqiihan bilwaaqic falaysa bicaalim laakiin wuxuu waxay halmaameen nabigu inuu yidhi sala allahu calayh man yurid illaahu khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu fahamsiiyaa diinka ma dhihin nabigu sal اlahu alيه waslam man yurid ilahu bi khayra yufaqihu fi اlwaaqic waaqicuu la socdaa ma uusan dhihin laakiin fi diin uu yidhi nabigu sal اlahu alيه wasalam uma qafaluu can xaqiiqati waaqica haddana arrin waaqica iyagii halmaameen laftirkooda mid kaloo waaqica oo waa maxee ku mashquulidda fiqulwaaqica lagu mashquulaa wuxuu qofka ka mashquulinaa diinkii alle inuu fahmo bal wuxuu ka mashquulinaa tacabudkii saxiixada saxiixa ahaa ilaahay in cibaadada loo kali yeelo qalbigu u gadoomo ilaahi weynaa aayaadka kowniga ku fakadhiyo kuwa sharciga waa xaqiiqo dadka fiqulwaaqica ku mashquulsan inaysan ka ogayn fiqiga sharciga wax badan ah, wax badan kama oga maxaa dhici karta sababtu waxay tahay wuxuu yidhi shiiku xaqiiqadu waxay tahay mashquulinta shabaabka lagu mashquuliyo fiqulwaaqica waa sadi iyo isbaaro iyo ka celin fiqigii diinka laga celinaya sababtoo qalbigu waa weel marka uu shay ka buuxsamo shay kale waa diida ah, qalbigu waa weel siis shay hadduu ka buuxsamo shay kale ma lagu shubi karo weel buuxa maya ma dhici karto ma dhici kartaa shaygiyo wax kaaga buuxaan inaad wax kale ku shubto iyo un kuwii hore daadan maya haddaad wax inaad ku shubato rabto wixii horaad ka shubay fiqulwaaqica dadka uu ka buuxo oo websaydyada aad ula socda oo waxa weye facebooka aad ula socda idaacadaha aad u dhegaysta waxa weeyaan awood umale mana fadhi karaan casharna kuma celi karaan kumana leyli karaan kumana dadaali karaan awood umale hadduuba shanta salaad tukadaba alxamdulilah hadduu cashar yimaadana wax natiijaa ka keenima intaas la fadhiyo oo isleeyahay idaacadda heblah baa ku dhaafayduu fadhinaa waa la ordaa meel miisuu saaraa websayduu furaa facebooku akhraa maantona waxbuu dhegaysaa waxaas uu haddana fadhi kudiru tega saasaa ka dhalanaysaas dii la yidhina waxay tusaydaa saasna inay meesha ku jirto intaas taxliil iyo dhegaysiya la wadaa marka awood uma leh cashar uu akhristo inta meel la fadhiisto inuu toban goor ku celiyo kalla uma kalla ma dhacaydo mm, waaqicana qof kastoo yaqaana wuu ogi arrintu inay saas tahay mm. waa ogi ah, nin <laughs> xoogaa daacada alla naxariiso waaba dhintay a ah, iga sheeg wuxuu yidhi habeenaan shir iskugu nimid uu yidhi iyadoo fiqulwaaqacaas iyo waxaasaa la soo aruuraya kolleyba marka habeenkii wuxuu yidhi maqribkii ilaa ceshihii hal ninaan culummahan xamaynna yidhi markaas waqtiga naga dhamaada aan ceshihii oo la tukaday maqribkii asalam aleykum ninkaas fiqulwaaqac lama socdo marka sidaas una yahay marka iska maanta oo iska daldalmaa waxa weeye marka dee adduunku meel u socda usan war ka hayn marka ha masaasa anigu laftii waa dareemay markaasaan ceshina ku adim ar ceshaana marka aadna shirkayba habeenkaas intaasu ahaayo Ah, shirka yagu habeenkaas intaas wxuu u qabteen marka shiiqiyaasuna ama tafsiiru aqra ama xadiisu aqra ama caqiidu aqra xay ummadda u anficeen xayse naftooda u anficeen fiiri xay naftooda u anficeen xay ummadda u anficeen marka waa la buuxiyey weelkii khalaas wey oo u dhammaatay wax kale ma galaan ilaa midda hore laga shubo ah, maanta o dhan hebel ka warran hebel ka warran hebel waxa le waa munaafiq munaafiq maan waaba gaalaa la yidhi waa la helay nin gaaloo hadda ka hore kulmeena la arkay nin idaacad hebla laga dhegaystay websayteka hebela saas qoray waxa weya sawirkiisaa la arkay isagoo heblaayo la fadhiya intaas taas waxaa ka sii daranuu yidhi waxa fiqulwaaqica laga qaadanaa waa riwaayaad daciif ah mawduucaad ah iyo wasaa'iluliclaam masmuucada wax la dhegaysto maqru'ada waxa la aqiyo mar'iyada iyo waxa la daawado wey intaasa ah waxaa lagu dhisaa fiqulwaaqic marka haddana maxaa la sii socda intaas wax ka daran kow horta marka horeto warka gaalku sheegay xugun ma lagu qaadan kara wax kale iska da hadduu yidhaahdo ninka hebel hebel ah oo muslimiinta xukuma iyo aniga kiniisadan ku wada tukanay hadduu yidhah nin gaal warkaas ma la aqbali karaa ninkaas ma lagu xukmi karaa yaa maya ma banaano ma banaano in la aqbalo iska daa gaala nin muslim ah ninka muslimka ah ee faasiqa ah waa tukadaa waa faasiqa maradu cabaa waa zaanig waa daroogayste waana muslim kaas warkiisa ma laqbala maya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu wa fii qiraa'atin sabciyatin fatafabatu iska hubsada waa haddee faasiq muslim ah ka warran mid gaal ah, ah ma og jeeda dadku waa kala dareen badan inaa wakti annagoo iska dhallinyaro yaryara uu wuxuu noo akhri jiray bugaag nin aad u qiiro badan oo xooga islaamka jecel waayo oo oh, gaaladana nece waa fiicanta inaad gaaladana necabtahay islaamkana jecesha laakiin waa inaad jahl aysan ku socon cilmi ku dhisan marka aad nin u qiimo badanoo gaalada nicamo islaamka jecel marka buu gaala lee runta qabto oo carabi u bedelo oo ingiriis ku qoran uu noo akrina inta soo sawiro kitaab ka dhigo ardada loo qaybina markaasaan akrisayn noo akriya buugu marka akriya nin gaalo oo uu qoray oo uu qoray oo ingiriisa eh. markaasaa waxaa ku qoran maxamed cabdiwahaab caydiis qayb ka mid a ah ninkaas waa shaydaan uu leeyahy ninkaas waa shaydaan waa nin gaalo annagu nala socdaa annaga gaaladaha isla soconna aniga isagoo isla shaqaynaa marka inuu saas u yahay waa inaad ogaataan marka wuxuu yidhi dadkan u akrinay adnabigu raba noo akriyo dadku marka inays ardadu isku dareen ahayn fiiri qaar waxay dhi noo akrisho haddaisagoo xaqiiqan la ogaadaya ha waaqic naga qarsoonaa way waa la ogaaday ninaa wuxuu yidhi kaale dhegayso shiikh gaalkan shiiqan hadduu caayay ma la aqbalaa markaasu ha waa la aqbalaa dee waru ka warrama markaasuu yidhi gaaladu nabi maxamed waxay dhihi jirtay sala allahu alay waslam saaxir majnuun shaacir ma la aqbalaa warkoodii markaasuu baraargodaadki maya lama aqbalaayo nabigii caayeen beenaga sheegaayo markaasuu yidhi nabiga atbaacdiisa ma ammaanayaan gaaladu atbaacda nabiga gaaladu ma ammaanayo mise waa mise waa caayayo waa caayan soo maaha saa u aqbalay weli aada noogu akriyda balaayada ha arwaarhum ka bixi warqadaasu baxshay <laughs> intii kalena loo ahri warqadaas halkaas warqad waa la siiyo soo ma jeed gaal hanfari laydhaha qoray ma garad marka waxaasaa fiiri xukun lagu ridaa markaasaa waxaa la saar caalimaa la xukminaa madax nin madaxa la xukminaa mid ganacsataa la xukminaa dadaan la xukminaa alele gaal hebelaa sheegay aawey yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu aaw muslimiinta warkood seed war uga qaadayd aaniya iskabadaa abar dadka gabalkood taxliil iyo khabar ma kala yaqaanin u mamed sal usaymiin waaqica dhece nin gaalaha taxliilina ama qof kala taxliilina arrintaas waxay tusaydaa saas hadday saas tahay saasay tusay saasay tahay taxliilku war maaha waa ra'yi iyo ijtihaad iyo istimbaad dhacdadu wax ka istimbaada qofkaan markaas taxliilku waa nuucaas arrintaas saas day tahay waxay tusaydaa inay saas tahay oo sidaasu ka dambaydo ama sidaasu dhici karto waa takmiinaad waa taqdiiraad waa wax asaga uu ku ijtihaadayo maba ahan qabar markaasuu leeyahay ninkaas oo qabarkaas ninkaasaa sheegay taliil iyo qabar marka la yaqaan isagu uu leeyahay gaal hebela saas sheegay arrintuna waa saas marka hore waa gaal marka dambena waaba taxliil qabarba ma qabarkiisana in la qaata maba ahaynba soo maa waa musiiba haddana musiibo kale lasii dul saaray musiiba musiibo kale lasii dul saaray mideeda kaleeto u fiirso ugu dambayn wuxuu ku gebangabeeyey fiqulwaaqica qofku waa u baahan yahay waaqica inuu fahmo oo haddee waaqica wixii aadan ka fahmin shayga mogta waa soo niri alxukmu calaa shay farcun can tasawuri shayga xukm lama sii karo haddaadan macnihiisii karan soo maa laakiin wakhtigaaga inaad ku wada bixida maaha waaqica xaqiiqo wey in loo baahan yahy wax laga ogya muslimiintuna waaba fardulkifaaya culamada gabal yihahda in ay makriga cadowgoodu maleegaya wax ka ogaadaan laakiin ma ahan waktiga in lagu wada bixiyo maaha waktiga in lagu wada bixiyo maaha dadkuna ma odhowaa karaan in badan oo dulaarta ka mid a ah hadday waktigooda xataa ku bixiyaan cilmigooda unbay ka hoogayaan maa natiijo kama gaari karaan ah, laakiin dadka gobol way dhici karta in wax ogaa karaan ma garatay shaygii marka xugun in la saaro la rabo ehelka yaqaan waa in wax laga ogeydiyo ugu dambayn qofku haddii waaqica uu adduunku ku nool yahay ka jira ka jaahil yahay amase hoosba usoo oo wuxuu ka jahliya gaalo meeshaan fafadhida oo cadow ah oo balaayo iyo shirki meeshaan ku mareegayda uu ka jaahili ma nuqsaanay ku taha caalimku may nuqsaankumaa ah. nuqsaankuma ah ya nabiyullaahi sulaymaan oo mulkigiisa meeshaad ogtiin alla gaarsiiyey shimbirkii huduudkaaha wuxuu soo ogaaday wuxuusan war ka hayn gaalo meel meeshaan iska fadhida ma garata hmm, famakaa hayra baciidin faqaala axadtu bimaa lam tuxit bihi waji'tuka min nabain min saba'in binaba'in yaqiin fiiri ah. shimbirkii hududka wuxuu leeyahay waxaan cilmi ku koobay waxaadan wax warakayn adugu faqaala axadtu bimaa lam tuxit bihi ah. nabi sulaymaan maku ma ku cebaysan yahi maya subxaan allah see ugu cebaysan ah. anaa war waxaadan warkahayn meeshaanan soo arkay naag lagu caabudayo soo ma jeedo oo qoomkeeda u sujuudayaan aduguna malka kadibna markii u ogaaday waxbaa laga qabta soo ma ogeyn kahor kahor wax ma ogeyn marka inuusan ogeyn maku nuqsaansan hoos ba soo deg boqor ama nin xaakima ama nin madaxa oo meeshaan jooga oo gaal qalbiga ka ah afkana muslimkaaga sheegaaya haddaan caalimka ogeyn maku ceebaysan yihin kuma ceebaysano ah, kuma ceebaysano mar hadduu afka islaamnimo ka sheegana haddaadan hoos midka ku jiro ku ogeyn maku ceebaysan yihin maya madiine munaafiqiinta joogay nabigu qaar uusan ogeyn sal اllahu alيه wasalam ah. wa min man xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli اlmadiinati maraduu calى nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibhum maratayn ilah wuxuu leey subxaana wa tacaala dadka hareerihiina degan oo reerbaadiyaha munaafiqiina ku jira iskabadaa reerbaadiyaha magaalada madiino waxaa kula jooga kuwo munaafiqiinahoo ku murxay ku murxay munaafiqnimada oo waxa weeyaan ku noqday khubara ma garat xafan odan gara karin suu kuugu dhoolla caddayna suu waxa weeyaan mar isku booyina madax u ruxa mar aad isleedahay kan islaamka lagama jecla ma garat aman munaafiq nabigu ma oga ma ku ceedaysany marka munaafiq adigu aadan ogayn oo meeshaan jooga ceeb kumadi wax ceeba kuma og adigu wixii la ogaa karo in la ogaadaa dhib ma leh waa fiicanta weliba makriga cadowga ay muslimiinta u maleegayan in la ogaadaana waa shay wanaagsan weliba xil layska saaro oo ciddii weliba ogaa karta ay ku dadaalaan laakiin maahan in cilmiga looga haajiyo qofka aan ogaynna ma ku ceebaysna ambiyadii wey waxaan sheegayna soo ma jeed kuma ceebaysna markii la ogaadaa xukunka umanaasibkaa laga leeyay soo ma mideeda kale waa been caalim hebel waaqica waxba kama oga waa been waxaad tidhaahdaa qaybuusan ogaynan ogahdhe ee hadhihi waxba kama oga qof banu aadano caqlila oo nool oon waaqia ah waxba ka ogeyn ma jiro laakiin waxaad tidhaahdaa wax qaybuusan ogeyn saas dhe waa runta markaas qaybuusan ogeyn waa dhici kartaa ah, inuu ogaado arday ama simidaan caamiya oon hikaada qonigu ogaa karo waaqica ah wax ka jira oo aan caalimka ogeyn mana ku ceebaysna maan ku ceeb shimbiraa soo ogaada sooma gaaba meeshaan fadhido soo ma jeedid marka in la ogaada waa shay fiican laakiin caalimka nuqsaan kuma ah mideeda kale ugu dambayn haddaad inta cilmiga ka haajirto goobaha cilmiga oo aad waaqica ka daba dhacdo awooddaada ku bixido maskaxdaada ka buuxido aad khabiir ku noqoto ood xaata xaqiiqo ogaato iska daa been iyo waaad waxa weyaan gaalo ka qaadata xaqiiqaad ba ogaatayba soo ma jeedid haddaad cilmigii ka haajirtay waaqic cilmi ma ku siina makuu jawaaba waad ogaatay shaygan waa sidaan xukunkeedii ma taqaani waa ka hajir marti waxaad ugu tahay culummada fasalu ahla dikrin kuntum laa taclamuun waa inaanta culummada u timaado tira waaqica sidaas weye sidaasaana ku ogaada sharciga wuxuu ka qabaa inaad culummada la timaado maahane waaqic asaga kuu jawaabi ma waaqic fadwo maku siina maya bal waxaa xaqiiqo ah haddaad waaqica ka daba dhacdo culummadiina aad ba jareexayday marka dambe adugu inaad noqoto muftari ilahay iyo rasuulkiisa ku been abuurta oo ka go-aan qaata masaa'il haddii ahlulbadah la keeni lahaa ay waxa weyan ahlu baycati ridwaan raadsa lahaayeen soo uma jeedid intooda ka maqan oy dhihi lahaayeen kuma filnid inaad adugu mowqif ka qaadato oo tiraa waa saas taasna waa saas waana aragnay dad oo mufakiriin lagu sheegayo oo baabka cibaadaadka waa fiican qofka waa ogolyahay daliilka iyo aayadda iyo xadiiska markay joogto abwaabta siyaasadda markay joogto caqlaaniyiin isku bedelay oo marka nimanka calmaaniyiinta maxay aaminsan yihin shareecada maanta uma suubatay qaban sooma laguma dabaqi karo diinkan wakti hore soo deg maanta haddii uu waxa weya waxyaalaha gobol waaqica marku kuu sheega aad tirahdo haddee sidaasuu aayaddaasuna ka leed ama xadiiskaasa sidaas kale culummadayna saas u fahmeen ay kule waxaad sheegayda wakti hore ee tantan arrintu sidan hadda waa ka kulusha oo yaa u diina marka arrintan kulula sheegayda waan diin karo lagu xukmay madiin kalaa soo dega subxaan allah marka waaqica xadkiisa yaan la dhaafsiin waaqica iyo ha laga indhabeelo macnaheedu maahan qofku waxa weeyaan acdaada wixii laga ogaa kara in laga ogaada waa sax laakiin in laga daba dhaco oo waktiga lagu baabaasho oo cilmiga looga hijroodo waxa weeyaan baas iyo balaayay dhasha maahana wax kayra ma keenaydo xaqiiqadu faajil wareeji annadara fiirada cinda alwaaridaati waxyaalaha soo aroora agtooda dhacdaa ku imaanayda tanna waa dadka masaa'ilka inay ka jawaabaan doonaya waa arrin muhiim jiddan ah markay dhacda kugu timaado dhacdadii si fudud ha uga go-an gaarin faajil wareeji an nadara fiirada cinda alwaaridaati waxyaalaha soo arooraya dhacdada xawaadista agtooda bitakhriiji lfuruuci furuucda la soo saarideedoo calal usuli adilada lagu soo saaro adilada inaad aayaddiisii xadiidkiisa inaad ku soo saarto wa tamaami alcinaayati iyo ilaalinta iyo ku dadaalidda inaad dhammaystirto bilqawaaciddi qawaacidda lagu dadaala iyo wadawaabid dawaabidda saddex shay oo aad u muhiim isdabadhiga usuushu waa adiladii adilatlkitaab wasunna waa usuushu waa adiladii adilatlkitaab wasunna walijmaac waa midda koobaad ta labaad alqawaacid wadawaabit qawaacidka iyo dawaabidu waa kala wen qaacidada weyn qaacide marka la sheego maala waxa la alyaqiinu laa yazuul bishak baab kastay geli hal baab gaar kuma ah laakiin marka la sheego daabitku baabu gaar ku yahay haddii daabi loo sheego dahaarada baab kale geli ma haddii salaada marka la joogo daabi loo sheego baab kale geli ma soomka baabka daabidka loo sheega baab kale geli ma baab daabidkii ganacsiga loo sheega amase beeca baab kale geli ma marka waxay farqiga u dhexeeya yahay qaacidadu waa caam fii abwaab اdiin kulliha laakiin baab daabitku wuxuu khaas ku yahay baab baabuu khaas ku yahay marka intaan qofku waa inuu aad ugu dadaala adiladii oo ah alkitaab wالsunna wاlijmac qiyaaskii saxiix ahaa iyo alqawaacid wاdawaabit <clears throat> sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin halkaasuu ka taabanayaa markuu intaas sheegay ka gadaal oo wuxuu leeyahay dad badan dad badan oo maanta oo mubtadiinoo dulaabulcilmi ah maslak sheeg ah iyo qowl wax qaba aan la arag qowl wax qalba aan la arag waxay ugu dhaceen waa inaysan qawaacidda iyo usuusha haabitadaas fiirin diintu waxay leedahay qawaacid iyo usuul haabito ah oo kal jibaali oo kalea qofku haddii marka uu qawaacidkaas iyo usuushaas ku socdo dariiq saliimuu ku socona laakiin adiladii kitaabka iyo sunnada hadduu ku fiiriyo fiiro ka qaawan oo ka maran qawaacidkii iyo dawaabidkii wuxuu u fahmaa diinkii si aynsan culummadii muslimiinta hore u fahmin ilaa qawaacidkani dawaabidkan culummadaa dejiyeen waa dariiqii lagu fahmaya kitaabka sunnada marka waxaad noqonaydaa inaad sabiilmuminiinka ag marto marka ood adigu si kale u fahamto marka sidaasaa kugu dhacayn marka in aad qofku uu ugu dadaalo adilada kitaabkii sunnada ijmaaca inuu ogaado tan kaleetana inuu aad ugu dadaalo oo uu aad u dabagalo masalada ah usuulka iyo qawaacidka inuu aad u ogaado ugu dadaalo wa ajmic kulmi oo awooddaada iskugu geel linadari fiiro fii farci maa farac farcyada ka mida aad fiirineen bayna tatabucihi faracaas la raacraacidiisa iyo wa ifraaqi lugu shubiddiisa fii qaalibi shariica shareecada sargoynteeda lagu shubo qaalibka alcaami guud oo min qawaacidihaa shareecada qawaaciddeeda ka mida iyo wa usuuliha usuusheeda almudaridati usuusha ee qiyaasowdoo mudaridada ah farac markaad fiirinaydo ood xugun u rabto sargooyada shareecada la-aad horta qaalibka asarkiisa qaalabka waxaa la yidhaahdaa kabaha qofka tolaa wuxuu leeyahay geed uu ku cabiro sar uu ku cabiro oo uu yaqaano oo kab walba lagu cabiro qofka tobanki jirkaa sar uu leeyahay loogu cabiro kan labiyo toban jira midka han iyo toban jira maqaara saasuu haysta qaala baa la yidhaahdaa haddana waxaa loola jeedaa adiladii shareecada oo wax lagu miisaami jiray ayaa loola jeedaa wa ajmic aruuriyo isku keen awooddaada ha la kala harin wa ajmic aruuri linadari fiiro fii farci maa farac farcyada ka mida aad fiirinaya bayna tatabucihi faracaas la raacraacidiisa wa ifraaqi iyo lagu shubidiisa fii qaalibi shariicati shareecada sargoynteeda lagu shubo qaalibka alcaami ee caamka ah oo min qawaacidihaa shareecada qawaacidkeeda ah iyo wausuulha usuusheeda almudaritata ee qiyaasowdoon lexleexan ka qawaacidi اlmasaalix wa dafci darari walmashaqa oo kaleeto waxay yidhahdaan culammada muslimiintu shareecada islaamka dhammaan laba qaacidaa lagu ko'da jalb اlmasaalix wa dafcu اlmafaasid dhammaan shareecada markaas culamada gabara aa yidhahda maya maya hal qaacido wey waa jalb اlmasaalix maxaa yeelay mafsado in la celiyaa lafteedu waa maslax yidhah halkan mid ayba shareecadii o dhan imaanay waa inuu qofku fahmaa marka masaalix in la soo jiido mafaasidna la difaaco maslaxa hadday tiilay waa in la xifdiyo sharcigu waa xifdiya tii maqneedna waa la soo jiido mafsada hadday joogto waa la suuliyaa haddaan la suuli karin waa la yareeya waa diinta asalka ay ku dhisanta diinulislaam qofku inuu fahmo marka waa muhiim ah. wadafci darari dararka in la difaaco walmashaqati mashaqada in la difaaco wajaldi taysiiri fuudaynta in almashaqatu tajlibu taysiir waa qaacida muhiim ah, mashaqo markay dhacdo fududaynay keentaa shareecada islaamka ah, markay mashaqa timaado fududaynay keene shareecada islaamku waa fududayne ah, waa fududayne mar alla markii mashaqo la arko waa la fududayne idaa daaqa alamru itasacaw mashaqo markay timaado waa la fududayna waa la fududayna yuriidu llahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra wasadi baabilxiyal baabka xeeladaha in la xidho iyo wasadi daraa'ici wadooyinka gaarsiiyo xaaraamta in la xidho iyagana wasadi baabilxiyal xiyalka abwaabadooda in la xidho xiyalku waa dariiqadii yahuudda ay ku halaagsameen ay ku baadiyoobeen xiyalka waxaa loola jeedaa oo la yidhahdaa xiyalka waa shay suuraddiisu inay bannaan tahay u muuqato muuqaalkiisa haddaad fiirido wax banaan u muuqdaa muuqaalkiisu wax bannaan u muuqdaa xagga muuqaalkiisa markaad fiirido laakiin xaqiiqadiisa waa xaaraan ama isilaaxa shiiku waa inin dhigaahe altawasulu ilaa isqaadi waajibin aw intihaaki muxaramin bimaa daahiruhu libaaxa xiyalka waxaa la yidhaahdaa atawasul ilaa isqaadi waajibin waxaa lagu gaaraa shaygan waajib in la rido aw intihaaki muxaramin ama shay xaaraama in lagu dhaco aa lagu gaaraa shaygan waxaa lagu gaaraana bimaa daahiru ibaaxa shay aad moddo daahirkiisa inuu bannaan yahay hay aad daahirkiisa markaad fiido aad u mala inuu bannaan yahay laakiin waxaa lagu gaarayaa waxay tahay xaaraan in lagu dhaco amase waajib in la rido kaasaa la idhahdaa waa arin aad u katara culammada muslimiintuna si weynay uga murgaan ah, shaykhulislaam ibnu taymiya risaaluu leeyahay ibdaalulxiya la yidhaahdo sidoo kale calaamatulqayimna iclaamulmuwaqiciinku uga hadlaa kuwa dheeraada xiyalkaas aad ugu dheeraada aad u ugu dheeraada oo waxa way boqolaal safxo uga hadla maaha boqol iyo laba xar ilaa saddex boqol oo safxo ayay ku dhowda ama gaarta uga hadla marka waana baabkan waa dariiqadii yahuudda ku baadiyowday qof kasta oo muslim ah waa inuu aad uga fogaado shay xaaraan ah markaad aragto waa laga taga ee lama xeeladaysto lagama daba wareego xaaraanta hadaad inaad naar ka cararto shayga markaad ogaato inuu xaaraam yahay waa laga carara waajib inuu yahay markaad ogaatona waajibka waa la sameeya lama xeeladeeyo lama xeeladeeyo tusaale marka uu shiikh tusaalayaal u baxay waajib la ridayo wuxuu ka dhigay nin aad safray maalin ramadaan waa sooman yahay waa barqadii safar ma rabo uma socdo wax danu kama maqna markaasuu gaari iska raacay yunaanu waa dhaqaajinay maanta inuu cunto cuna qaliyu ka rabo waxaa la musaafirka waxaa u bannaan inuu afo cuntadiisuu ka dherga meelahaas markuu marabaa ka hor iska soo laabo hadda muuqaalka markii la fiiriyo xaa isleeda qof musaafira way musaafirna waa u bannaan yahy gaari meelaan iga firiyo markabu socdo kaasu inta lacagtiisiyuu raacay helaa afgoyuu kasii qadeeyey aas ilaa marku maraayuu soo kala wariyey uu yidhi niho aan iska laabana saas caawa soo hoy hadda muuqaalka markaad fiirido musaafir afuray soo maaha laakiin ujeeddadu maxay ahayd waajibkan inuu iska rido shay daahirka inuu bannaan yahay lamadooda ku rido intaas ahayd ma u bannaanada xaaraan wey ah, ma dhacaydo inay sidaas xalaal ku noqotaa ah, sidaas inay xalaal ku noqotaa wax dhacaya maaha mid kaleeto meelaha gobol tuulooyinka miyiga waxyaalo layaab leh layaab leh aa ka dhaca marka fitrada la bixina fitrada ramadaanku markuu dhammaado ah, waxaa leeyahay war isku kaana keena aan fitrada iska bixinne dugsilay wey qur-aanay dhigtaan dugsiga dugsiga iskugu kaana keena ama tuulada haddaysan dugsi haysan meel ay ku ballamahay ninkan waxaa lagu leeyahay toban carruura fitradooda iyo asaga iyo xaaskii labiiyo tobana laga raba kan toddoba lagu leey kan sideeda lagu leey kan hanaa lagu leey kan saddexa lagu leey kan labaa lagu leey kan han iyo tobana lagu leey midaan soddon lagu leey qof midka ugu badanoo laba qof soo qaadaa fitradood midna hal qof uuba soo qaada meela iskugu imaanaya war isku kaana fitrada iska bixine war isku kaana aan fitrada iska bixine safna geliye xalqaa saas loo xira macalinka amase qof un aleey aan xusino haye fitra madaxaygaa bishaana iiga guddoon kaa gudoomi jawaan ku shubana midka kalena isagu siina kan kalena isagu siina loorkii waa buuxsama marka labaatan qof fidradood camal ama ka badanu noqoa waa buuxaa moogta kaasaa bilaaba haye halqana keliya haye shan iyo toban qof dacantoobilo gacanta uu shuulay shan iyo toban qof fidradood iga guddoon halkaa guddoon jawaankuu jiidane kaan ku xigu leeya haye anigana waxaad iga guddoontaa labaatan iyo laba qof fidradood saasaa lagu buuxinaa haye markay soo miday waxa dhacdaa fidrada lagu leeyahy ay ka badan tahay labiyo labaatanka waa sugana wareegga sugana meeshu u taagan yahy ilaalla wey war yaa lagu leeyay fidro war yaa lagu leeyay ma la arko markaasaa macall iska karso amase qof midsiya qofaa la siina midaa yidhi war ii sugo war waxaan amaysan sadaqa ahayn xataa inta laftigeedu sadaqa maaha midaa inta safka soo galay aa mid u dhiibay han iyo toban qofa madaayga madaxayga iyo mas-uulka iga gudon waa kaa gudon kaasuu jiid markaasa wadha kaa jiide markaasuu <laughs> yidhi soon layma sii saari war yaa siintaadi siintaada maan haddii fidre lagu leeyahay iska bix haddii kale or naga ta hana dhibin ilaha idinku dhaashe ma fidre waxaad wax la bixina xataa koombada lidkeedaan bixinahayn ha midda lidka waa dhuumashow ha dhuumashow ma taqaan ha <laughs> subxaan allah subxaan allah marka xiyalkii yahuudda waa Ah. dada hadda baraarug waxay leeyiin aabbayaalkeen wallahi dadku kala damiiro xaramka waxaan ku orka nin soomaaliya leh waxaan rabaa aniga intaasu carruuraan ahayn aabbana intaasu xaasula adoo waa dhintay fidrana waxaasu ma ahayne intii fidro sidaas loogu cayaaraan hadda ka gudahay kollayba mas-uuliyaddaas aabahe isagaa dayacaya ii sheeg meeqa looray noqon karta shan iyo toban loor bal iska bix meeqa sana aad noolaydeen <laughs> intaasa noolayd ah, ta qiyaas un la qiyaasay ah, konton loor waa bixi kara waa iska bixina aabbahay waxaas ku dayma qabrigu maanta jira anaa nool dadku kala damiirhom qaarna hadday wadaan fiiri qaarna carruurtooda aabbayaalkood dhintay ay ka bixinaan ay leeyihiin dalaalkaas aan ka badbaadiyo aabbahay ilaa asaga mas-uuliyadda lumiye sooma marka xiyalku waa waxaas miaal kaluu keenay oo xiyalkaas asna sharicu xarimay ninha islaam furay saddex dalquu ku furay waa murugsanya nin kalaa arkay markaasuu yidhi alla ila aan u guursado ama asagiyaa ka shaqeeyey asagiyaa ka shaqeeyey yidhi ninyo waa iga cadda islaantaas mana ka maarmo waxa weeye si ig markaasuu yidhi ka leexanaa guursaaye habeen ula seexday iriduu fadhiya iriduukii fadhiya iriduu fadhiya xishoodan xishoodanan khalaas habeen inta la seexduu fura kiiyaa ku laabana waa midaas midda nabigu yidhi sala allahu alay wasalam alaa ukhbirukum bitaysi bitaysi lmustacaar alaa ukhbirukum bitaysi lmustacaar orgiga la soo caariyaystay maynii sheegaa Ah, qoysa xoogaa dhifiyaahu leeyahay orgi male roobkiyaa da-ay ariga inuu ilmo qaadaan la rabaa soomaa cidda dariskaaga ka orgi laga soo barya kan waa orgi la cadaystay islaanta iigu fariiso ila seex ka kac ee iiga wareeg fiiri dulligaas bal fiiri nabiga markaasay yidhahdeen saxaabadu balaa yaa rasuul allahi huwa almuxallil lacana allaahu almuxallila walmuxallal lahu naclad alle ha ku rido midka u guursanaya islaan hebel xalaal haw noqoto iyo kanle ii guurso xalaal hay noqotee labadaba naclad alla huli waana xeeladaas wax kale maha fiiri gabadhii laga dalba xaflada loo dhiga waa la guurina waa la nikaaxina waxaad moodaa run iiri muuqaalka marka waxaad moodaa shay ruma laakiin xaqiiqadu waa maxay waxa weeyaan ninkaasay xaaraam ka noqotaa in loogu banneeyo tii waajib la ridaayee miaaladii hore fiiri hadda midaana bal ama annaga noo soo dhadhacda hmm. hmm. islaantu dadkii oo dhan soo dhaaftay mana ii socotaa nin laga sheeg bal fiiriya ama idinkainugu soo dhacda fiiriya tanna baabka ku xiga muxuu ka dhigay wa min baabi alxiyali aydan maa yafcalhu kaiiru min annaasi اlyowm fii masaa'il riba baabkii ribadaa la yimi allahu akbar ina lilaahi wa inaa ilayh raajicuun ninaa yimid wuxuu gatayuu yidhi baaca silcatan bicashraa alaaf ilaa sana ninkan dukaanku yimid waxaan rabaa nin yahow kun toban kun badeeca joogta inaad iga gadato ood idaymido ha idaymido toban kun ilaa hal sana kaala maqnaana mhm. waa ku daymiyey markuu ka tirsado uu leeyahay waa ii beece ma iga gadayda walaal waa ii beece anuu lacagaan rabeeye lacagna isii maydide markaasuu leey sideed kun ma hadda baqarkaa weli la jooga awow sideed kun toban kununa hadda isaga ku qor bal iga si ama sagaalto jaf ninkii awalna tukaankaasn wax wadon soo gala haddana san wax wadon ka bax soo ma meequu qaatay maalan sideedku meeqaana ku qoran tobanku fiiriya waa intaas ribada bunuugta xayta bangiga maraykanka wuxuu kaloo ka shaqeeya waa intaas toban kuna qofkan ku qoran sideed kunan u qaata haddeer suuqa sidaas maalidooda ninkan casatada ka mid a wuxuu idhi saasaa suuqa hadda qabsatay maxaa la samaynaa bangiyaa la tegaa bunuugta ka mid a markaasaa laleeyahay nin yahow waxaan rabaa baalkii ahaa in wax la ii murabixeey la dhihi maayo ribaan rabaa markaasuu leeya haye muraabaxad ma rabtaa annagu muraabaxad badeecadii soo arko dukaanku inoogu imaanaa shaygaas meeqaa iga siina intaas soo deji kaasna soo deji kaasna soo deji isku dar waa meeqa waa shan iyo toban kun oo doolar haye halkaas ay taallo bankigu ku orda ule waa kada dukaankaasaan la heshay an toban kun iga siiyeen badeecada jeegu jara bankigu jag an iyo toban kun waa lagu qoraa ninkan damiin iyo wixii laga qortay ninkii tukaanka iyo ninkii asaga israacay ninkii tukaanka u dhiibaan qolal banki hore badeecadan meeqaa lagaa siiyey an iyo toban kun soo ma aha ho bis iska tega ninkan markuu tagu leeyahay kii sileeya banki sile jeega sheekh anugu badeeca ma rabin badeecadan ma raba lacagaan rabaye waxaad isiidaa jeegayga isii alaabtaada laga soo dejiyey waa iga reebadadaiga reebo meeaa han toban kuna kun aan kaa reebaad meeaa saa kano iga dejiyd kun <laughs> kun ama laba kun sidii unaad <laughs> la yeelo uu inta ka reebtu jeeggiisiina marka wax dhan waa maxay waxaan waa maxe waa han iyo toban kun daymo labaatan kunna ha lagugu qoro ama toddobiyo toban kun ha lagu qoro soo ma waa intaas maxaa kaloo meesha yaalla Ah, wax inta meesha yaalla waa intaas شhan ah, iyo toban kun daymo toddobiyo toban kunna ah ha lagu qoro waa intaas wax meesha yaalla mhm. wallaahi wuxuu yidhi ninkaas waa nin ganacsada suuqa jooga ilina kaa imahay du haddaad aragto waxa meeshaas yaalla afar iyo labaatanka saa waxaasaa socdu waxa weeyaan soo deji alaabta hoo jeega sii jeegayga waa intaas ama alaabtii ama tan ama se sida sidii kaloo ka dareeda oo hadda aan aqrinaynin oo ah waxa weeyaan jeeg markuu keenu le iga gado alaabta alaabta waa ii beece isla asagii waa isla ayadii mogta dukaankii alaabtii siduu dhex taalla shan toban kun ku leeshay waa u tegey jeegiyuu ka soo qaaday nimankii ugaduu keenay jeegga marka kii gacanta ku dhigu leeya alaabtu niya waa ii beece alaabta iga gado sideed meeqe waxaan kaa siiyey shan iyo toban kun haye waxaan kaa siinaa labiyo labiyo toban kun waa igu yarta wax ii bari saddex iyo toban kun haye ordiska tahoos qaadee hmm. marka waxaa ku qoran toddobiyo toban ama sideed iyo toban marka waa maxay wuxuu waa lacag lacag lagu gaday fiir cabdullahi ibn cabaas wuxuu yidhi inahu daraahimun bidaraahim dakhalat baynahumaa xariirun ay qidcatu qumaash laba lacagooda laisku bedelay ninkan wuxuu qaatay lacag waxaana lagu qoray lacag dayna waxa yarkaa u dhexeeya waa xeeladays ee dan lagama lah waa lacag lacag lagu gaday oo kala badan oo dayn ah mid laakiin xeelad yar bisa udhaxay soo ma jeed allah mustacaan hmm. masaladaas marka waxaad akridaan fiqu nawaasilka bakar abu zayd ka akriya si fiican xooga u taxliilina fiqu nawaasilka bakar abu zayd akriya saddex suuru u yeelaya laba suuro waa ribo banaanka taaluu leeyahy hal midna waa banaantuu leeyahy saddex suurun u yeelinaya fiqu nawaasilka bakar abu zayd waa shiikan xilyaha iskale xilyahan aan akrayno shiika iskaleha ah saddex mujalow inuu yahay saasaan malayn marka kaas aray maktabadda mudaalacadan oo masaajidka abu hurayrana waa yaalla fiqu nawaasilku aan sheegaya waa yaallaa si fiican u taxliilinaya haddiiba fiiri bangiga markuu yimaado wuxuu leeyahay la yidhaahdo shaygaasaan rabaa markuu yidhahdo la yidhahdo shaygaas annagaa kuu gadayna intaas magan kaa siinana intaasoo lacagaan ku saarayna iyo riba waa riba haddiiba loo sheego lacagta la saaraya marba haddii loo sheegay lacagti la saara intaan bankigu badeecadii soo gadin haddii loo sheegay lacagta la saari doono boqolkiiba waa ribo ta labaad oo ribadaana waa haddii layna kama bixi kartid oo markii hore iyadoon badeecadiiba bankigu gadan oo qofkii wax gadan qofka waxa la rabaa marka laga gado inuu khiyaar leeyahy soo ma aw khiyaal majliski marka horeba aaba laga sii qoday damaanad iyo wax walba laga qoray iyadoon badeecadiiba bankigiiba uusan ka gadan isagu iyaduna waa ribo maxay badbaado ku noqon kartaa badeecadaas aan rabaa uu ma rabtaa h orod iskata waqti hebel noo imow ama si annagaa ku soo wacayna telefoonka lagala rabta bankigaa badeecadii keensaday qofkiia loo yeera war wataas badeecadii annagaa gurigii haddaa gurigaas annagaale gaarigaan annagaale haye ma saas ahay meeqaad iga siinayda intaas maalinkan sii karo gorton hadduu rabo iska tegi karo iska tegi oo khiyaar hadduu rabana uu ka gato lacagna ha saarteen waa ganacsi markaas nuucaasaa ka bannaanu leey laakiin haddiiba loo sheego intaysan badeecadii bangigu gadin haddii loo sheega lacagta la saari doono waa riba uu labo haddii aan loo sheegin laakiin khiyaar ma waa ribo haddii labada laisku darana iska badbaad warkeed badbaad marka aad loo fiirsado inta adduunyada la joogo aad u fiicanta hmm. wahaakadaa walamru arrinku haakadaa waa sidaas walamru arrinku haakadaa waa sidaasu diita ilaahaw lagugu hanuuniyaa lirushtika hanuunkaaga faina haada arrinkan aan kuu soo sheegay oo ah dariiqadan ina haada dariiqa oo ah in faraca lagu shubo qaalibka shareecada oo ah usuusha mudaridada ah in lagu shubo oo adilada iyo usuusha iyo dawaabidda lagu socdo faina haada arrinkaas yuscifuka wuxuu kuu gargaaraa fii mawaadini اlmadaayiqi meelo iriiri ah meelo ciriiriya barato fanni kasta maahan fiqiga keliya naxwada baabkaad akhrisataba haddaad wixii aad akhraydaba ku icraabto haddaad tafsiir akhrisato haddaad xadiis aragto waxaad aragtaba haddaad icraabto marka dambe waxaad noqaydaa saliiqi sidii carabkii u dhashay oo kalead noqayda sarfi markaad akhrisato haddaad ku dabaqdo kelmadaad aragtaba tira ishtiqaaqeedu waa kee waa la dabagasha oo la dabagasha saliiqi uu kuu noqon qawaacid fiqiyad akhrisatay iyo usuulu fiqi wax alla wax aragto waa ku raadidaa Ah, halkey ku jirta lafdigan waxaad noqonaydaa faqiihu nafsi ah, faqiihaad noqonaydaa soo ma jeedid faqiihaad noqonaydaa waa gudbaydaa waa gudbaydaa waa gudbaydaa soo ma jeedid faqiihu nafsi aad noqonayda laakiin naxwaad xifsanta marka la joogo kutub naxwa miaalka waa iraabi kartaa laakiin markaad tafsir akhrida iraabi ma kartid oo haddaad xadiis joogto ma iraabaydi oo haddaad fiqi joogto ma iraabaydi oo inaad ku tatbiiqido naxwadaadii laqbadaad kuma dadaali kartid waxay noqoyda alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn sarfigaaga wuxuu noqona alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn wakadalika usuulkaaga iyo qawaacidkaaga waxay noqon alfaad aad xifsantoo nacfi lahayn waxaa la rabaa masaa'ilka fiqi aayadda aayadaha iyo isisaar masaa'ilka xadiista iyo masaa'ilka isisaar faqiihu nafsi saasad ku noqday laakiin qur-aankana siyada waa qisata fiqiguna waa kuu gaar isma saari kartid weligaa waxa weyaan alfaada xifsantaad joogtaa marka waxaa kuu gargaari karaa middan oo inaad isku dabaqdo wax walba qaacidee masaa'ilkeeda aad ku dabaqdo qaacidadu marka hadhow markay arrimo kugu timaado arrintan miisaanaad saari karta miisaanaad saari karta fa ina haadaa dariiqan yuscifuka waa kuu gargaaraa fii mawaadini madaayiqi meelo ciriiri ah ayuu kuu gargaaraa fii mawaadini lmadaayiqi mawaadin iyo madaayiq labaduba waa mafaacila soo haddana labadiiba waa munsarif maxaa yeele midna ala gasha midna waa la idaafiy soo ma jeeda wacalayka kaas haddaan qabanno maya wacalayka laasim wey ismu ficil wey wacalayka laasim bitafaquhi faqiih noqoshada laasim weliga inaad faqiih noqoto laasimoo dalab dalab inaad faqiih noqoto kamaa aslaftu sidaan soo hormariyey fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisan aad fahamto fii nusuusi sharci ku tacalluji tafaquha alayka laasim bitafaquhi fiqi dalbid kamaa aslabtum sidaan soo hormaray fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisa aad fahamto iyo watarasuri arkid aad aragto bimaa shayga yaxufu ku hareeraysan axwaala tashriici jidaynta xaaladaheeda sharcigu markuu wax jidayna markuu wax waajibina markuu wax xaaraamtilmayna waxa ku hareeraysan fiili waxyaalaha sharcigu tixgeliyo tixgeli ah, maqaasida shareecada ay ilaalido waa inaad garataa cilalka axkaamta lagu xidhan waa inaad garataa waxa ku hareeraysan araga ufiiri wata'amuli iyo ufiirsi laazim ah, wata'amuli waxaad laasimtaa ufiirsi fii maqaasidi shariica shareecada maqaasideeda aad waxwey u fiirsato aad ugu fiirso waxyaalaha shareecadu ilaalido ah, waxyaalaha shareecadu ay inkirto maqaasida shareecada iyo xikamka u fiirso cilalkana ah, fiiri maqaasidana fiiri labada fiiri maqaasidu waa xikamka wataamuli u fiirsi laasim fii maqaasidi shariica shareicada maqaasideeda xikamkeeda aad u fiirsato fain khalaa fahmuka fahamkaagu hadduu ka marnaado min haada cilalkana ma taqaanid axkaamta lagu xidho maqaasidu shariica iyo xikamkiina ma taqaanid aw nadaa hadduu ka joogsado samcuka maqalkaaga hoos waa u geli jeeda waaba ka soo boodaaba aayadda hoos uma geli faina waqtaka waqtigaagu daa'icun waa mid dayacan waqtigaaga daalibnimadu waa dayacanya wain nasma aljaahli magaca jaahilnimana wain nasma aljaahli magaca jaahilnimana la waaqicun calayka korkaagu ku dhacaya jaahilaa tahay alfaadan waa xalaal waa xalaal ad akhree waa xaaraam waa xaaraamad akhree laakiin waxay xalaal ku tahay wa xaaraam ku tahay ma sheegi kartid oo daliil uma keeni kartid magac jaahilnimo dushuu kaa saaraya falfaqiihu faqiih huwa faqiihu man qof weeye tacridu lahu ay u soo bambaxaydo annaasilatu dhacdo dhacdadaasoo laa nasa wax nasa fiihaa naasilada uusan ahayn oo fa yaktabisu wa haadihi alkhallatu sifadan oo ah tadbiiqinta inaad tadbiiqido inta fahmto cilalka maqaasida inta fahmto inaad tadbiiqido inaad tadbiiqido bidaati daat ahaan hiy latii waa mida tucdiika ku siinayda atamyiiza waa laba yo-ood atamyiiza wax kala soocid tamyiiska addaqiiqi ee daqiiqa aad u sugan oo wax yar xataa aysan kaa qarsoomi karin ah, masaa'ilka gabalaa waxaa u dhexeeya furuuq aad u yaryar marka qofkaan aqoon isku midu mooda ah, tana waa bannaanta ee tan waa bannaanta iska leey ah, markaas isagoo jaahila mujtahid isku bedela marka taas maya waa in tamyiis daqiiq ah waxaa jira wax wax aad hoose u kala sooca oo markaad fahamta marka cilalka iyo xikamka ayaad marka tamyiis daqiiqa yeelana wa haadihi alqalatu sifadan bidaati daataniya alati waa midda tucdiika ku siinayda atamyiisa soocid addaqiiqa oo aad u xeel dheeroo wax yar xataa aysan iskaga kaa darsamayn walmicyaara miisaan ayay ku siineen markaad cilalka iyo maqaasida fahamto micyaarkaaso miisaankaaso asaxiixa saxiixa limada limada taxsiili soo xasilintaada haayada ay gaarsiisanta soo xasilinta aad cilmiga soo xasiladay haayadeeda taanaa kuu kala soocayda limada limada taxsiili soo xasilinta haayadeeda iyo walqudrati awoodidda cala takriiji soo saaridda aad awoodo falfaqiihu faqiih huwa faqiihu man qof weeye tacriidtu lahu ay u soo bambaxdo annaasilatu dhacdo dhacdadaasoo laa nasa wax nas ah fiiha dhacdada aysan ku sugnayn oo fayaqtabisu u soo dhuxul qaadanaa lahaa dhacdada xukma dhacdo aan nas ku soo aroorin ah ku imaanayn markaasu inta kitaabkii sunnada fiiryu waxa weeyaan waa wadacad uu ku saarayo oo la yaqaan oo qof kastoo faqiiha markuu arku ka markhaati kacay soma jeedi wlbalaaqiyu qofka balaaqigaah balaaqa u yaqaana la yidhaahdaa laysa maahan man yadkuru laka qofka ku sheegaya aqsaamaha qaybaheeda iyo wa tafriicaatiha faracyaalkeeda taasay u qaybsantaa taasuna taasay usii farcantaa miaalkeedu waa saas kaas balaaqi lama yidha haba qiimaa weynkaasuma leh laakinahu balaaqiga runtaa man qof weeye tasri ay u gudbaydo basiiratu aragtidiisa basiirada albasiiratu wa oqoonti basiiratu oqoontiisa oqoonta albalaaqiyatu ee balaaqadeed fii kitaabillahi kitaabka alle ay u gudbaydo maalan waa tusaale oo fa yukhriju ka soo saaraa min maknuuni culuumihi kitaabka culuumtiisa midkeeda qarsoon wujuuhahaa balaaqada wujuuhdeedii waa ku tadbiiqina Ah, aayaddu soo qabto quraanka aanka tafsiirkiisa macaanidii balaaqadu banaanka soo dhiga ah, waa soo dhiga macaanidii la rabay ee balaaqada culumtiisii qarsoonyadu banaanka soo dhiga wain kataba hadduu qoro ow khadaba ama uu khudbeeyana nadama laka waa kuu tixaa ciqda ha kuu sheeda ah, marka uu khudbeeyo ama uu wax qorana qoraalkiisay ka muuqanayn macaanidii qoraalkiisa ama khudbadiisay ka muuqanayn wlmru arinku haakadaa sidaas wey balaaqo keliya maahan filculumi culumta kaafatan dhammaan xaaleed arrinku waa saas qofka naaxiga waa qofka markuu wax akrinayo ama fiqi ha akriyo ama xadiis ha akriyo ama tafsiir ha akriyo waa qofka ay laqbadiisa ka muuqanaydo oo kelimad walba meesha exaabteedu aheed saari kara maahan qof oo alfaad qawaacidka carabiyada daldali kara maaha imisa daldali kartoon tadbiiqi karin haba qiima mal waa inuu tabiiqiya u gudbaa sarfiga waa saas kulli waa saas usul fiqiga waa saas usuulkii hadduu qawaacid hayo laakiin uusan tabiiqi karin waxba faa'iida ma marka culumtoo dhan waa noocaas alaslu alxaadi waalaauun asalka soddon iyo koobeeya allujuu waa u ciirsasho ilallaahi alla loo ciirsado tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe fi dalabi cilmi dalbidda iyo wa taxsiiri soo xasilinta allujuu ilallaahi alla xaggiisa loo ciirsado tacaalaa ilaa wuu sarreeyaahe fi dalabi cilmi dalbidda iyo wataxsiili soo xasilinta hadday mas'ala ku dhibto oo ay mas'ala kugu adkaato ilaahay baa loo cararaa ilaahay baa lagu tiirsadaa ilaahay baa la baryaa lama argagaxo lagamana quusto ah, laysma yiraa mataqaanin sideedana mas'alada markay kitaabka kaaga xidhanto oo waad argtaa lakin waa fahmi weyde boqol goor haddaarto ku lagu celiya ilaah la baryaa waa lagu celiya waa la baryaa waa lagu celiya haddii mas'aladii macnaheedii sharaxay u baahan tahay waa la rogaa haddaad boqol kitaab inta rogto sharaxeeda aad fahmi weydo mid boqol iyo koobaadaa la raadiya mid boqol iyo kow ah aa la raadiya ee lagama tago ilaahayna waa la baryaa mar walba waa lagu celiya waa lagu celiya waa lagu celiya shee maxamed saal xuseymin sharaxa wuxuu ku keenaa kisaa-i imaamkii dhammaa oo naxwada oo kuufa wuxuu leeyahay marka hore naxwada waa bara waay waa dhibtay naxwada ku adkaatay waa u suurtogeli weyday waa ka tegey maalin dambe wuxuu arkay quraanjo cuntadeedii afka ku sidata oo derbigan korayda gidaarkaana korayda halkaa markay mare waa soo dhece badana waa kore waa soo dhece waa fiil waa soo dhece waa ku laabe dhihime waa kori waay waa kula markii dambe la korto markaasuu quraanjadan markay tegi diiday waa kortoomaan naxwadii ku laabta imaamu ku noq Ah, imaam ku noqdo ah, marka waa noocaas dad albaabkan iska garacdo oo tegi did waa lagaa fura dii lagu jiro soo ma laakiin laba goor gowgowsid waa dhaqaajida khalaas yaa kaa furaya ku soo raasaan marka lagama haro laysma yiraa fannigan waa barawey ah, wax adiga dad kayrka ahu bartay insha allahna waa barane laakiin laba shay isku day ha sabrin ee ku dadaal ilaahayna barya xeeladaada ha isku hadlay labadaas bisla imow wuxuu yidhi shiiku laa tafsax haargagixin idaa lam yuftax laka haddaan laguu furin fii cilmin cilmi cilmigoo min alculuumi culumta ka mid ah faqad tacaasad way ku adkaatay bacdu alculuumi culumta gobolkeed calaa bacdi alaclaami cilmi badanayaalkii gobol ka mid a cilmi badanayaalkii almashaahiri ee la caanbixiyey culummadii waaweyneed ee caanka aheed funuunta gobolaa ku adkaatay wa minhum waxaa ka mida man gobol saraxa cadday bidaalika adkaanshadaas kamaa yuclamu sida laga ogaanaa min taraajimihim tarjamooyinkooda wa minhu waxaa ka mida ah alasmaciyu imaamka weynaayo luqada asmaci aa ka mid ah lam yuftax soo qadaro lam yuftax lahu looma furin fii cilmi اlcaruud cilmiga laydha caruudka looma furin waa u furmi diida waa cilmiga lagu barta gabayga sida loo miisaamo iyo kaafiyada culamada kabal ka mad dhan weligan iyadoo naloo akrinan ta iska daalacannay aan baran soo ma jeedo isaga oo imaamkii luqada ah looma furin hmm. imaamkii luqada ah culmadan wax noo jirna qaar ay yidhahdeen weligeen layma akri waad daalacda waana fahmi soo ma jeeda marka asagaa imaamkii naxwada ahna oo imaamkii luqada ah weliba imaamkii luqada soo ma jeedid ma loo furin wاruhaawiyu almuxadiثu ee muxadidka ahaa lam yuftax lahu looma furin fi اlkhadi qoraalka nag qoraalkiyaa ka xirmay ah, waa dhiba wabnu صalaax lam yuftax lahu looma furin mandiqu waaba xaaraanu dhihi jira isagu baktigu waa xaaraan mana ahana ay yihahdeen culummadu isaga keliya baran waayey culummadii barataa aad dhihi jireen qaarkood waa xaaraan mandiqa in badanoo ka mid ah waxaa lagu fidnoobay wey hmm. lagu fidnoobay oo falaasifadii waxa weeye falsafadoodiiyaa ka buuxda saasay leeyihin culummadu marka looma furin wa abuu muslim annaxwi lam yuftax looma furin fii cilmi tasriif imaam naxwada imaamku ah sarfiga looma furin waa u furgu diida baabkaas ah, laakiin waxaad ogaataa waxaad arki doontaa qaar badanoo lagu leeya looma furin annaga ragga noogu aqoon badan marka la arko ardadoodii xataa noqon mayno iska da inaan iyaga gaarine looma furintu siduu rabay kama gaarin wey baabkuu rabay kama gaarin way qaar badan waana arki doontaa miaalada soo socda wasuyuudiyu suyuudi lam yuftax fi xisaabi baab xisaab asna looma furin waa abu cubayda ah, macmar ibn muana wey macmar ibn muana mar haddii ta lagu daro abuubayda ta la yidhi abuubayd marka la yidhah alqasim ibnu salaam wey ah, kaas waa imaam fi sunna ah, qasim ibnu salaam hmm. kalamahoda luqawi waxaa lagu leeyahay asagana abuucubayda kow waa moxamed ibn cabdilbaaqi alansaariyu wa abulxasan alqadiiciyu wa abu zakariya yaxya ibnu ziyaad alfaraa wa abu xamid alghazali hamsatun lam yuftax lahum binaxwi naxwada looma furiya lagu leeyahy yaa ku jira ragga ma taga yaxya ibnu siyaada ku jira oo aqwaal ku leh naxwada keligiis macnaha meeshuu raba yuusan ka gaarin wa soo ma jeed furidda lagu sheega waa saasa ma ahan ma fahmin caamil ma fahmin maaha caamil ma fahmin maaha subxaan alla fa yaa ayuha daalibu ardayo daacif lalaab araqbata dalabka wafzac u argagax ilallaahi allah fi ducaa'i baryada walujuu'i u ciirsiga iyo ku tiirsiga ilayhi ilalahi alla xaggiisa aad u ciirsato walinkisaari isjejebinta bayna yadayhi ilahay hortiisa ad isku jejebido markay masale ku dhibto xeeladaada iyo maskaxdaada ku xisaabtana ilaahay bari u calaacal u calaacal ilaahay subxaana wa tacaala wa kaana shaykhulislaam ibnu taymiya wuxua raximah ullah kaiiran maa in badan yaquulu mid yidhahda fii ducaa'ihi idaa stacsaa markuu ku adkaado calayhi korkiisa tafsiiru aayatin aayad tafsiirkeed aayadoo min kitaabilahi ka mida tacaala ila waa sarreeyahay allaahumma yaa mucallima aadama wa ibraahiima nebi aadam iyo ibraahiim allihii waxbarayow callimnii ibar wayaa mufahima sulaymaana fahimnii nebi sulaymaan ilaahii fahamsiiyeyow ifahamsii fayajidu wuxuu heli jiray alfatxa furid fii daalika arrinkaas ilaahayaa fag u suu u baryaa oo u baryaa o u baryaa siduu u baryaa oo u baryaa aa ilaahay fag u sii jiray subxaanahu wa tacaala hadalkaas wuxuu ku yaalaa muqadimatu tafsiiri suurati اlikhlaas lishaykh اlislaam ibnu taymiya uu ku yaalaa safxada oo lixaad muqadimada tafsiirka suurat اlikhlaas ayuu ku yaalaa ibn cabdilhaadina fi lcuquudi duriyu isna ku sheega safxada shanaad ibn اlqayim iclaam اlmuwaqiciin juska labaad iclaam اlmuwaqiciin juska labaad safxada boqol sagaashan iyo toddobo taxqiiqa oo calaamatu mashhuur xasan hadalkuna sidaan aha shekh islam ibn taymiya wuxuu yidhi rubamaa daalactu cala alaayati اlwaaxidati miata tafsiir waxaa dhici jirtay hal aayad macnaheed si aan u fahmo boqol tafsiir inaan ka fiiriyo boqol annaguma hayno boqol iska daaye guri oo maanta labaatan tafsiir taallaa waa yeri sooma jeedin labaatan tafsiir miday taallaa waa yeri isaga boqol tafsiira u taalla boqolkoodu isku mara ayadan macno uu isleeyahay aayadda macnaheedii oo maqsuudullaahi ah maqsuudullaah ma aadan dareemin isleey weli boqol markuu akriyo tafsiir uma as'al اllaha alfahma markaasaan ilaahay weydiisaa inuu ifahmsiiyo wa aquulu waxaan dhihi jiray yaa mucalima aadama waibraahiima callimnii wa kuntu waxaan ahay adhabu mid aada ila masaajid اlmahjuura masaajid oo ku taalla meelo aan wax ku tukada la arag oo cidla ah oo wax amire aan la arag aan aadahu iyo wax lamida wa amruqu wajhii fi turaab markaasaan ku tukanaahun carada wejigayga dhiga wejigaygan meeshaas boorka wax jooga laha iyo wax alle ku caabudayan alle ku caabuda anagoo wejiga caradu iyo boorku ii yaallo wa as'alullaaha tacaala aan ilaahay barya wa aquulu yaa mucallima ibraahiima callimnii aan dhahaa markaasa ilahay ii furi jiri allah subxana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak